bilowgii adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafin kale lawaakulawcan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho muuqaal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba ay joogtaan waa sabti weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex labaatanka seteembar sanadku waa labada kun saddex labaatanka barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa ciyaaraha jira oo la ciyaari doono horyaalka brimier liaga kooxda kubadda cagta mancity waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta nottingham forest iyagoo markaasi kulanka ay noqon doonto kooiyo tobanka galabka waa shanta galabnimo mancity garoonkooda waxay ku qaabili doonaan nottingham forest tobabaraha kooxda kubadda cagta man city beb guardiola waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu rajeynayo in dhibco lumiyaan balse waxa uu shaaca ka qaaday markii ugu horeysay kooxda kubadda cagta man city uu imaanayay in lixdii kun ugu dambeysay horyaalka berberliiga uu badiyay laakiin sanadkaasina aysan horyaalka ku guuleysan sanadkan wuxuu rajeynayaa in hadii lix kulan ay ku guuleystaan horyaalka berberliiga man city ay macquulahan horyaalka ay qaadeen kastaoo tababaro kastuu jecelyahay inuu guuleysto laakiin man city waxay doonayaan saddexda dhibcood inay ka qaataan kooxda cagta newton forest sidoo kaleeto waxaanu eegi doonaa kulanka kale kooxda cagta manchester united bally ayaa iswajahaya vincent company ayaa garoonkiisii ku qaabilaya kooxda kubadda cagta ma united oo xaalad daran haysata weli buuq ayaa ka taagan qolka darisroomka loo yaqaano iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united weli xaaladu ay xaalad sahlanaysan ku jirin sidoo kaleeto tobabara eri tenhaag oo weli shaaca ka qaaday in jordan sacho aan la heli doonin dhanka laliigahana waynu eegi doonaa barsha garoonkooda waxay kusoo dhaween doonaa kooxda kubadda cagta selzavigo halka talyaanigana kulamo xiisad badan ay jiraan iyadoona koox kubadda cagta ac milan garoonkooda eh, waa helis faron ay kusoo dhaweyn doonaan halka sidoo kaleetana yuventus iyo sasule wada ciyaari doonaan lazio iyaguna waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta monza sidoo kale waxaanu eegi doonaa dhanka budsiligaha kooxda kubadda cagta bayr munig iyaguna way ciyaareysaa bulshada dortmundna waxay la ciyaari doontaa eh, kooxda kubadda cagta welsberg sidoo kale waxaanu eegi doonaa ligue anka oo kulamo badan ay jiraan olombic leon ayaana ciyaari doontaa wararka ugu waaweyn suuqa kaliibsigaynu eegi doonaa ronaldan waxa uu shaaca ka qaaday inuu doonayo in kooxda kubadda cagta alnaser waqhtigiisii ciyaaraha kusoo gabagabeeyo guushii ay gaareen kooxda kubadda cagta al alnasarna waynu eegi doonaa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yareen le show. Antenne Vitale la magie, y a pas de vacances. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. Antenne Vitale la magie, y a pas de vacances. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh, waa hagaag dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho horyaalka bermeliga waxaa jira kulmo xiiso badan inkastoo toddobaadkan kulanka ugu fiican ama kulanka aadka quruxda badan ee spors iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal udhexeey uu maalinta berita eh, axad uu noqon doono oo arsenal garoonkooda ay ku qaabili doonaan kooxda cagta spors labadan kooxoodba waa laba kooxood isku dhibca sanadkan waxaay doonayaan midkooda inuu markaa dabcan eh, uu horyaal ku guuleysto iyadoona kooxda cagta spors labada kun sideed ayaa ugu dambeysay in koob ay ku guuleystaan iyadoona markaas ay ku guuleysteen koobka liikaabka halka labada iyo saddexdii iyo kooxda ganars ee ugu dambeysay horyaal bermeliga sanadkii hore ay ku dhowaadeen laakiin kooxda kubadda cagta masity ayaa ka habaarsatay oo masity ayaa ku guuleystay saddex jeer oo xiriira kooxda kubadda cagta masity waxay doonayaan iyaguna inay taariikh sameeyaan ay noqdaan kooxdii ugu horeysay ingiriiska ah ee afar jeer horyaalka bermeliga ku guuleysata oo markii la eego ma jirto ama ma weli ma aysan dhacin in koox horyaalka bermelig ka socota afar jeer ku guuleysata way jirtaa in koox eh, saddex ley kooba ah ama saddex sano isku xigta ku guuleysata laba jeer waana manchester united oo iyada sidaa sameysay laakiin kooxda kubadda cagta masity iyaguna sanadkan waxay doonayaan taariikh ay sameeyaan noqdaan kooxda ugu horeysay afar jeer horyaalka bermelig ay ku guuleystaan haddaba tan iyo beb guardiola markii uu yimid kooxda kubadda cagta mancity beb guardiola ayaa horyaalo badan u qaaday saddex jeer ilaa iyo afar shan jeer ayuu horyaalka premier league u qaaday marka isagoo markaa dabcan welina uu aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta masi toban sano soo socota horyaalka premier leaguea oo yaraan toddobo ama sideed ku guuleysan karto haddaba kooxda kubadda cagta masity garoonkoodii itixaad stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda stephen coober ee nottingham forest nottingham forest waxaa jooga ciyaartooy mushakal ah oo aad iyo aad u khatar badan oo markii la eego inta badan ciyaaryahaanadan baa ciyaartooy kasoo tagay kooxaha waaweynka qaarkood sidoo kaleeto qaar ayaa ka yimid kooxda kubadda cagta manchester united oo ninka lagu magacaabo ilanga oo ciyaaryahaan ayaa kasoo tegay kooxda kubadda cagta chelsea waa ninka lagu magacaabo hosen oday sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahaan aad u khatar badan xataa ay doondoonayeen kooxaa waaweyn sida kooxda kubadda cagta liverpool iyo kooxda kubadda cagta eh, eh, lagu magacaabo bayer munich waana ninka lagu magacaabo ibrahim zangara zangarahan markii la eego waa ciyaaryahaan aad u qatar badan oo waxa uu doonayaa in koox cagta masiti dhexdeeda qadka dhexe uu burburiyo ninkan soddon milyan ayay kooxda cagta newtham forest ay kaga soo qaateen kooxda cagta b s v ndovan kooxda cagta newtham forest ciyaaryahaano badan xil ciyaareedkan ay soo qaateen marka sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahaano kale sida ciyaaryahan lagu magacaabo andre santos oo isagana ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta chelsea oo lona sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan inabaanan caadihan weerarka uga ciyaara kooxda cagta nottingham forest waana ninka algeri waa ninkan algeriaanka ah ninka lagu magacaabo tewu oweniyi ninkan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada u khatarta badan isagoo markaasi dabcan toddoba jeer oo isku xiga horyaalka bermulig gool dhalinayay rikoorkaasina ciyaaryahanadii waaweynaa uu ka jebiyey rikoorka oo dabcan markii la eego isagoo xil ciyaareedkan durba lix kulan ciyaaray horyaalka bermuliga isagoo markaa dabcan shan kulan u ciyaaray horyaalka bermuliga saddex gool ayuu dhaliyey laba kaleetana uu caawiyey marka ciyaaryahankan oo aneyi inaba caadi maaha xilciyaareedkii hore ku iyo toban gool ayuu dhaliyay halka sanadkii labada kun kow labaatanki labay gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta yonian berlin uu markaasi ka tirsanaa sidoo kale anton elanga oo isagu soo kala diray kooxda kubadda cagta chelsea ee kulankii oo chelsea iyo nottingham forest ay wada ciyaarayeen ciyaaryahankan antony alangaa ah, oo ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta manchester nottingham forest ayaa xil ciyaareedkan waxay kusoo qaateen lacagdan Eh, sideed iyo toban milyan ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta man united ciyaaryaankan waxay yidhaheen in nabaalan caadi aanu garab ciyaara sidoo kaleeto hoosen odaa isagana waa diyaar xataa waxaa jooga goolhaaye arsenal ka tirsanaa oo arsenal lahaan jirtay waa ninka lagu magacaabo matana ciyaaryahankan oo mareykanka u dhashay ama united stateska ayaa ciyaaryahankan waxa uu ka mid yahay ciyaartooda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta eh, kooxda nuthan forest sideed milyan ay kasoo qaateen nuthan forest marka ciyaaryahaano jacbur ah iyo jooga koox kubadda cagta nottingham forest marka golhayaha arsenal ama golhayihii hore arsenal matana waa in isagana uu caawiya kooxdiisii arsenal maadaama sanadkan arsenal horyaalka bermeliga ay doonaysa meel fican ka gaaraan markiianu eegno sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaano kale oo inabanan caadiyeen oo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo nottingham forest ka tirsan kolley waynu arki doonaa waxaa jira ciyaaryahaan oo da ah oo isaguna markaa saddex iyo labaatan sana lagu magacaabaa gibi white waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada u khatarta badan kooxda kubadda cagta netton forest ciyaaryahankan waxa uu ka yimid kooxda kubadda cagta wolfis sanadkii hore soddon milyan markaa netton forest way isjacburiyeen oo markii la eego netton forest kulmadii ay ciyaareen laba jeer ayaa la garaacay laba jeer ayay barbadhac galeen hal jeerna way badiyeen iyadoona kooxda kubadda cagta northern forest iyagu waxa weeyaan kulamada banaanka laakiin xil ciyaareedkan labadii jeer ugu dambeysaba la garaacayay koley waanu arki doonaa macity waxa ka maqan ciyaartooy waaweyn sida kevin debronia mateo covich john stonis jack iyo weliba benado silva inkastoo jack laleeyahay fursad ayaa la siin doonaa laakiin wararka waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta masiti ay ku ciyaari karayaan shahdan golay ederson nathan iyo waxaa wada ciyaaraya roben dias halka gavardiol iyo weliba kaalwakar ay ciyaari doonaan garbaha midig iyo bidixba halka qadka dhexe mathias nunes waa loo bogay iyo rudri iyo weliba qolyan alfares halka weerarkana la saadaaliyo inay kusoo bilowdaan jomidukow vilfoden iyo weliba ninka lagu magacaabo erin halan halan waa ninka ugu goolasha badan xilli ciyaareedka horyaalka bermaliga waa ciyaaryahankii hore ku guuleystay abaalmarinadii waaweyneed sida abaalmarinta sanadka horyaalka sidoo kale abaalmarintii gooldaalintii abaalmarintii xidiga wanaagsan marka isagoo sanadkan durba sideed kulan waa shan kulan horyaalka bermaliga u ciyaaray toddoba gool ayuu dhaliyey hal goolna waa u caawiyey marka durba toddoba gool ayuu sii maraya isagoona aynu ognahay xilli ciyaareedkii hore uu dhaliyay soddon iyo gool soddon iyo shan kulan uu saftay kooxda kubadda cagta masity waana kulankiisii ama eh, markii laga xil ciyaareedkiisi ugu horeysay marka xil ciyaareedkii ugu horeeyaba soddon kulan ayuu soddon kulan uu ciyaaray soddon gool ayuu dhaliyay sideed goolna waa wacaaway marka sanadkan ama tobanka sana soo socda haalan waxaa loo arkaa ninka ku guuleysan karaya goodalinta waryaalka bermaliga marka sanadkan boqolkiiba boqol isaga ayaa loo socdaalinaya maadaama uu durba uu todoba uu sii mari doono sidoo kaleet waxaa aad iyo loo amaanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo qolyan alfares ninkan julian alfares tanii markii uu dhaawacmay eh, kifin dubrunia isaga ayaa booskiisa buuxiyey xil ciyaareedkan markaynu eegno shan kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray laba gool ayuu dhaliyay saddex goolna waa caawiyey dhammaan tartamadoodana afar gool ayuu dhaliyey saddex goolna waa caawiyey isagoo xil ciyaareedkii toddobiiyo gool dhaliyay marka julian alfares isaguna aad yaad loo ammaanaya sidoo kale matthia tunes ninkan ciyaaryahaankan kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta masiti jamba ay ciyaaraysay ama jamis league ay ciyaaraysay wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu badnaa fursadihii fursadaha ugu badnaa sameeyey matthews nunes waa shan iyo labaatan san jir marka ciyaaryahankan isagana wuxuu ka mid yahay ciyaaryahaanada ugu muhiimsan oo saf koowaad kusoo bilaaban karaya halka xataa rudri isaguna waxa weeyaan xil ciyaareedkan goolal uu dhalinayo xil ciyaareedka markii eh, la eego saddex waa saddex gool ayuu dhaliyey laba caawin ayuu sameeyey sideed kulan uu kusoo bilowday safka koowaad ee kooxda kubadda cagta mancity marka ciyaaryaankan isaguna aad iyo aad ayaa loo ammaanaya koley waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta mancity kulankii ugu dambeeyey mancity weliba northam forest ay wada ciyaarayeen wuxuu ku dhamaaday barbadhac hal gool iyo hal gool laakiin kulankii ugu dambeeyey northam forest garoonka mancity ay soo booqanaya waxau ahaa kow iyo sanadkii hore labakun markaasina lix gool ayaa lagu garaacay northam forest haalaan ayaa markaa ugu shubay markii la eega saddexley kadibna cancelo julian alvares oo isagana laba gololey marka kooxdan julian alvaresna uu jecel yahay erin haalan uu jecelyaha marka waxaa la arkayaa galabka koo iyo tobanka in markaa macity iyaguna waxa weeyaan ugu shan gool iyo afar gool kaga badin karayaan kooxda kubadda cagta nottam forest macity waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan ee shanta kulan horyaalka brimileaga ay ciyaareen gebi ahaanba shanta kulan badiyeen xilli ciyaareedkan waxa uu goolasha badan oo goolasha horyaalka bremeli dhaliisay ama dhaliyayba kooxda kubadda cagta breton waxay dhaliyeen shan iyo gool halka mancity iyagana afar iyo gool ay dhaliyeen laakiin mancity waa kooxda keliya xil ciyaareedkan goolasha ugu yar laga dhaliya horyaalka bremeliga waana saddex gool keliya shan kulana ciyaareen shanta kulna way badiyeen afar iyo toban gool ay dhaliyeen saddex goola laga dhaliyay koo goolna way haystaan marka nottingham forest iyo mancity kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan ensemble on fait le show dhanka kalena haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta baalley iyaguna waxay soo dhoweyn doonaan kooxda kubadda cagta united kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan waqtiga caawa tobanka habeenimo ay wada ciyaari doonaan baalley waxay soo dhoweyn doontaa united waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ee torf more stadium haddaba kulankan waxyaabaha laga diiwaangeliy waxaa kamid ah baalley ayaa badisay laba ka mid ah kulan oo ay ciyaartay horyaalka bermeliga waxaana ay barbadhac gashay shan kulan halka laga badiyey sagaal kulan kooxda kubadda cagta ma united ayaa eh, wax daro ah la kulmin toddobadii kulan ee ugu dambeysay oo ay booqatay garoonka eetrf mor stadium halka shan gool iyo weliba labo barbadhac ay kala kulantay kooxda kubadda cagta banley kaliya laba kamid ah kooiyo tobankii gool ee eh, banley ka dhalisay bermer leaga eh, ma united ayaa ku yimid gurigooda inta badan goolkii ugu dambeeyey waxaa dhaliyay ninka lagu magacaabo robier blank waxa labada kun iyo sagaalkii oo gool u dheliyey sidoo kale tijood ninka lagu magacaabo jade rodriguez labada marka ninka waxaa leeyahay ama kooxda cagta barley tan iyo eh, muddo kow iyo tobankii ugu dambeysay laba goolaya ka dhalin labadaas goolna ah waxaa dhaliyay laba ciyaaryahaan kala duwan ma united ayaa ku bilaabatay xil ciyaareedkeedii ugu xumaa muddo soddon todoba sana ah, laga badiyay afar ka mid ah lixdii kulan ee faritaanka tartamada dhan markii ugu horeysay tan iyo kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii markaa united xaaladeeda ma sahlana sideetan iyo lixdii ayaa ugu dambeysay in waayadan oo kale ay arkaan iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno ay ku jirto kaalinta kaalinta waxay ku jiraan saddexiy tobanaad horyaalka brmeliga iyadoona dhammaan eh, markii la eego shantii kun ugu dambeysay ciyaareen laba jeer ayay badiyeen halka saddex jeer la garaacay markama united kulmada banaanka maba ku wanaagsanaba kooxda kubadda cagta ma united oo homkooda ay ku wanaagsan yihin mooyaane kulmada banaanka tan iyo xilli ciyaareedkii hore kuma wanaagsan haddaba dhammaan kulmadii ay manchester united xilli ciyaareedkan banaanka ay aadeen gebi ahaanba waa la garaacayay mar spors waa spors ayaa garaacday kooxda kubadda cagta tottenham hosba laba gooli waxba mar waxaa garaacday kooxda kubadda cagta lagu magacaabo ganer saddex gooli hal kulay caawan oo arki doono haddii baaley guuldaro ay u saarin doonto kooxda cagta united iyadoona kooxda kubadda cagta baley markaynu eegno waynu arki doonaa inkastoo baley iyagu waxaweyaan xaalad daran ay ku sugan yihiin oo xilli ciyaareedkan baley waxay kamid tahay kooxa ugu liita horyaalka bermeliga afartii kulan ay ugu dambeysay ciyaareen keliya hal kulan iyo barbarac galna inta kale waa la garaacayay marka baley iyo facility company kole waynu arki doonaa hadii markaa ay garaaci doonaan kooxda kubadda cagta ee my united adaba company waxuu la ciyaari doonaa digtan haag kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester united iyo barley kulankii ugu dambeeyey wada ciyaarayeen waxau ahaa kulankii xilli ciyaareedkii hore ee wareegii lix iyo tobanka efe kaabka koo iyo december labada kun markaasina laba gooli waxba ayaa lagu garaacay kooxda barley oo rash weliba ericson ayaa goolasha dhaliyay waana markii manchester united garoonkoodii ay laba gooli waxba kaga badisay xilli ciyaareedkii hore efe kaabka iyadoona kulankii ugu dambeeyay horyaalka brmeliga ama markii ugu dambeysay manchester united garoonka baanley soo booqanaysay waxuu ahaa sideedii februaayo labada kun labaiy labaatankii markaasina kooxda kubadda cagta baanley barbadhac ay la gashay oo markii la eego iyadoona kooxda kubadda cagta baanley xil ciyaaraadkaasina ay dib u laabatay oo waxaa la yidhaahdaa baanley marka laakiin way soo laabteen hadda sidoo kaleeto eh, markii ugu dambeysay garoonkana ku badinaysana kooxda kubadda cagta manchester waxay ayd labada baaley ayaa garoonkooda ku qaabishay labaiyi tobankii january labada markaasina bowel bogba ayaa goolka guusha u dhaliyey marcus rashford ayaana goolkaasi ka caawiy waana markii ugu dambeysay man united ee garoonka baaley ku garaacaysa waxay ahayd labada kun markaasina waxaa tababaro u ahaa kooxda kubadda cagta baaley macalin siin dij sidoo kaleeto halka oligana sojan uu macalin u ahaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, man united markaasina edison cafani iyo rash iyo marshal iyo bruno iyo paul bogba iyo matic iyo wombisaka eric bell iyo harry maguire iyo locashow iyo digey ayaa safkood kusoo bilowday markii ugu dambeysay ma united ee barley markaa garaacaysay markaynu eegno ma united locashow iyo varen iyo harry maguire amribaad waxaa leeya wuu soo laaban karayaa waxaa leey ninkaa gudambeetii kulankan waxaa la saadaalinaya in hore ama qeybta dambe janes la siin doono mount sidoo waa soo wanaagsanaanayaa halka malaysia waa ninka lagu magacaabo tarer malaysia weyaan iyo antony welibaa ninka lagu magacaabo cobio meno iyo jordan sancho ay ka maqnaan doonaan saf koowaad ama gebi ahaanba kulanka ma ciyaari doonaan sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta united waxay ku ciyaari kartaa ama waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhay onana oo waxaa weyaan xaalad xun ku sugan isagu waa golhayaha xilli ciyaareedkan ugu liitaa kooxaha marka la eego goolo badan oo labaiy gool ka badan ayaa laga dhaliyey sidoo kaleeto waxaa kusoo bilaaban doona leander martines iyo weliba ninka lagu magacaabo victor lindelof halka diego dailot iyo sergio regulan ay ciyaari doonaan qadka dhexe waa ericson casamiro iyo bruno fernandes halka eh, marcus rasford garnajo weliba rasmus hochland kusoo bilaaban karayaan iyadoona kooxda kubadda cagta berlin inuu arki doono caawa haddii guuldaro dusha u saarin doonto kooxda kubadda cagta may united eh, marka berlin iyagu waxaweyaan xaaladooda xaalad sahlan ma kooxda kubadda cagta manchester united iyagu waxaweyaan xil ciyaareedkan toban gool ayaa laga dhaliyay keliya waxay dhaliyeen lix gool horyaalka bremeliga ah ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y pas de raccourci c'est bien faire la folie. Faut que vite à la waa dhanka kalena hadii aynu eegnaa dhanka horyaalada kale sbain markaynu eegno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa isha ku haysaa iyadoona kooxda kubadda cagta barsha haddii ay badiyaan ay doonayaan in markaas dabcan ay rajeeyaan in kooxda kubadda cagta real madrid toddobaadkan eh, inay eh, ku akufto kooxda kubadda cagta atletic madrid maadaama kooxda kubadda cagta atletic madrid iyo real madrid ay wada ciyaari doonaan kulanka habeen dambe koo iyo tobanka waa tobanka habeennimo weeyaan haddaba baarsha iyagu waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo zaldavigo zaldavigo markaynu eegno eh, waa kooxaha ugu dhibka badan ee eh, dhanka weliba horyaalka eh, sbain inkastoo iyagu kulamadii ay ciyaareen laba saddex jeer kamid a ah laga baday shantii ugu dambeysay ay ciyaareen laakiin kooxda kubadda cagta barcelona markaynu eegno kulankii ugu dambeeyey baarsha weliba wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta zaldavigo waxuu ahaa xil ciyaareedkii hore iyadoona kooxda kubadda cagta zaldavigo ay kaga badiyeen labo gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona xilligaasina waxaa gabriel viega ciyaaryaanka lagu magacaabo oo hadda sacuudiga ku biiray kana tirsan kooxda kubadda cagta al ahli ayaa laba gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barsha markaas ayaana ugu dambeysay kooxda kubadda cagta barcelona iyadoona kooxda kubadda cagta barsha sidoo kaleetana markaynu eegna laakiin garoonkooda lagu ciyaarayo markii ugu dambeysana garoonkooda ku ciyaarayeen ay waxa weyaan waa garoonkooda cusub oo qaab ama ahaan xil ciyaareedka soo socday kan kale ku joogi doonaan laakiin markii ugu dambeysay hoomkooda hal gooliba waxba ayay kaga badin saldafigo waana sagaalkii oktoobar ayuu ahaa oo goolka guushana rudri ama bedri ayaa u dhaliyey goolkaasi iyadoona kooxda kubadda cagta barsha ay ku ciyaari karaan shaxdan barcelona shantii kun ugu dambeysayba shan gool ay ku badinayeen ter stergan iyo weliba waxaa wada ciyaari doona qadka dhexe alex baldi jolis cundey joao cancelow iyo ninka lagu magacaabo inega martins halka gavi dijon ikay gundogan joao falakis robert lwandiwiski iyo weliba lemina yamal ay safkood kusoo bilaaban doonaan barcelona waxay weyn doontaa ciyaaryaanka bedri lagu magacaabo sidoo kale kaleetana kooxda kubadda cagta baarsha shantii guln ugu dambeysaba gebi ahaanba way wada badinayeen inkastoo shantii kun ugu dambeysay dhibco lumiyeen oo kulanka furitaanka laakiin afartii jeer ugu dambeysay horyaalka wadanka spain ay ciyaarayeen kooxda cagta barcelona waa ay badinayeen baarsha waxay doonaysaa in ay ka saramarto kooxda cagta real madrid ayna rajeyso in real madrid toddobaadkan ay dhibco kulmayso kooxda cagta atletic madrid barcelona waa kooxda xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay dhanka spain saddex gool ayay dhalisay keliya afar gool ayaa laga dhaliyay iyadoona kooxda kubadda cagta madrid ay tahay kooxda kale atletic bilbao atletic madridna iyaguna waxa weeyaan goolal badan ayay dhaliyeen xilli oo ilaa toban gool wax ka badana marka waynu arki doonaa baarsha haddii iyaguna markaasi dabcan ay guuleysan doonaan kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiso badan seltafigo ilo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real waa baarsha iyo seltafigo dhanka sevilia iyo sasuna ayaa wada ciyaari doona dhanka talyaanigana Eh, markaynu eegno afarta galabnimo ac c milan waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta elis farona halka caawa kowda eh, waa xiliga maqribka weeyaane labaiyo tobanka ay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta yuventus waa todobada fiidnimo weyaan kooxda kubadda cagta yuventus suulaya wada ciyaari doona lazio iyo monson oo ciyaari doonaan halka bayer mulich iyaguna ay ciyaari doonaan eh, afarta galabnimo iyo soddon daqiiqo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta bojum marka kulamadaasina waxay yihiin kulamo xiiso badan markaynu eegno xalay koox kubada cagta alnaser way guuleysteen ronaldo waxa uu shaac ka qaaday inuu waayihiisi doonayo inuu kusoo gabagabeeyo kooxda kubada cagta ee lagu magacaaba alnaser alnaser afar gool iyo saddex ayay kaga badiyaan kooxda kubada cagta alahli alahli waxaa jooga xidigo waaweyn sida riyaad mahres sida ninka lagu magacaabo sent maximum roberto farmino gabriel fiega kiesa iyo eduardo mendi marka kooxdan koox caadi caadihin weyaan halka goolka koowaad waxaa bilaabay ronaldo afartii ciyaarta waa markii maraysay sidio mani ayaa ka caawiyey kadibna taliscow labort ayaa ka caawiyey ks ayaa soo barbareeyey ah, kadibna riyad mares ayaa ciyaarta ka dhigay laba gool iyo laba gool kadibna taliscow ayaa eh, afartan iyo shanta ciyaarta markii maraysay ka dhigay saddex gool iyo laba gool ronaldo ayaa ciyaarta waafareeyey kadibna ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, feras al buran ayaa isaguna goolka saddexaad keenay marka saddex gool iyo afar gool ayay ciyaarta ku dhamaatay alnasr ayaana afar gool iyo saddex ku garaacday kooxda kubadda cagta al ahli hadda alnasr waxay ku jiraan kaalinta shanaad horyaalka wadanka sacuudi arabia waana kooxda ugu badan xil ciyaareedkan goolasha badan dhalisay kooxda alnasr labaiyo labaatan gool ay dhaliyeen xil ciyaareedkan dhanka sacuudi arabiya horyaalka waxaa hogaaminayaa kooxda kubadda cagta lagu magacaabo al-itixaad oo siddeed dhibcood leh al ahli sidoo kale iyo atifaaq iyo alnasr iyo kuwaasna way kusoo xigaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan waxaynu eegeynaa kulamada toddobaadkan jira horyaalka brimier leaga waxa weeyaan waxaa jira kulmo inabaalan caadiyan toddobaadkan kulanka ugu fiican ama kulanka aadka loo hadalhayo waxaa kamid ah kulanka udhexeeya kooxda sports iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo gandres laakiin waxaynu eegeynaa bal kulmada galabka la ciyaari doono oo dabcan macity waxay qaabili doontaa kooxda kubadda cagta nithan forest iyo xaaladda kooxda kubadda cagta ma united wareen cabdicasiis eh, saciid baare soo dhawow waxaynugu bilaabeynaa manchester united manchester xaaladeedu ma sahlana oo waxa weyaan chelsea iyo manchester united waa isku mid oo waxaa leeyahay labadaba hal xaba isdhaamaan ma laha bal ka waran manchester Eh, waa maasan tahay cabdirashiidow runtii toddobaadkan kulamo xiise badana jira markaan eegno eh, kulamada galabka haddiinu ku hormarno iyo united xaaladda iga weydiisay iyo chelsea horta ani doodaan ka qaba inaa united chelsea isku mid sababtuna waa in chelsea laga badiyey keliya laba kulan mm. halka united laga badiyey saddex kulan marka farqiga waa dareemi kartaa manchester waa naga liidataa chelseana waa ka liidataa haddaan eegno maadaama bandhigeedu aada u liitay saddex kulan oo isku xigana laga badiyay haatan chelsea lagama badin saddex kulan oo isku xigto laakiin manchester waxaa laga badiyey laga soo bilaabo tan iyo kulankii arsenal kusoo xiji kulankii kale ee la ciyaartay kooxda byr munigen ee champion leaga iyo kulankii ka horreeyay brighton oo iyo laftigeed guuldaro la kulantay marka united lix ubaxaysa saan rajeynayna banley markaa u bixi doontaa haddii markaa alla idmo hmm. marka tanhaag xaaladu ay kusii xumaanaysaa xidiga badan ka dhaawacan haddana bandhiga kooxda aada u liitaa hmm. sidoo kale goolhayaha isaga laftirkiisa ay aada ula yaaban yihin taageeraasha united onana ah marka la eego kulamada la ciyaara iyo goolasha laga dhaliyey hadii la barbar dhigo goolhayo hore digeyay wax badan uu ka badan yahay maadaama uu soo bandhigay bandhig liita qaladaad uu sameeyey kubada uu qaldayna looga badiyey kulanka haatan united ee champion league furitaankii garoonka lens arena wareegii koowaad ee champion leaga wareega gurubyada marka si guud hadaan eegno united eh, runtii xaalad aday ku jirtaa eh, cadurshid banley inkastoo aysan galabta koox adag u bixin ama caawa haddii aynu iraahdo banley laftarkeedu ma ahan kooxaha haatan waxaa layiraahdo eh, newly promoted teams ama kooxaha soo dallacay naf badan oo fasinta company a wata inkastoo laga yaabo dee kubadda wacadii madow kooxaha ingiriisku mararka qaar waa isku karaan laakiin haddana bandhigii soo bandhigta banley bandhig liituu ahaayo wax badan guul badan ama gaarin dhibco badan ama wadato marka inaad waxaa isleeyahay de waxaa laga yaaba tanhaag inuu kaga baxo abaartii guul oo markaan uu bal ku degsado kulanka baanley haddii laakiin qaladaadkiisa hore iyo badeladii hore iyo shaaxida iyo farmeeshimada xua uu kusoo gali jira kusoo garan hmm. dee waxaa dhici karta xataa hal dhibic inay ka ciriirsato baanley dhanka kale haddaan eegano kulan kalaa jira magister adoo maaragta intaana ka gudbin waxaa rabaa xaalada magister Eh, waxaa leeyahay qolka darisroomka la yiraahdo dooda ka taagan oo ciyaartooyda way isdagaalsan yihiin arinka sanjo waa halin layahay eh, hadda goor waxaa haystaa xilligii yose marino uu joogay kooxda kubadda cagta real madrid arrintan oo kaleeto waa laisku heystay oo mar xataa eh, ciyaaryahaanadii muhiimkaa ah sida beebo oo kaleeta ka hirgeliyey ronaldihi xataa oo xilligaasi dabcan ugu shidnaa marka inta badan waad dareemi kartaa ciyaartooyda markii ay isdagaalaan tusaalaan kale thomas tuql markii uu jooga kooxda kubada cagta chelsea arinka romel lukaku oo kale oo chelsea xil ciyaareedkaasi waa aragtay siday noqotay eh, marka waxaa leeyahay manchester united weli wuxuu ka adkaan lahaa ciyaartooydiisii waxaanu arki jirnay eh, macalimiinta in waryahanadooda ay quruxsadaan oo saalahaan oo kaleeto macalimiin waaweyn ayaa jira oo inta badan waryahanadu ay ka dambeeyaan hadda ciyaaryahaankan oo jon sanjo oo kaleeto xaala daran ayaa haysata iskuwaadkiina ma lagu darin qolkan waxaa leeyahay dagaal ayaa ka taagan erigtanhaag arintan muxuu ku xallin karaa cabdishiid waa mahadsan tahay horta frustrationka waxa la yihahdo oo markii guuldarada kooxdu ay badato ama sidoo kale ciyaartooyda qaar karatism ay sameeyaan ay isku dhacaan tababaraha culays badana yimaada kooxuhuna inta badan waa la kulmaan iyo tababarayaasha marka waxa inta badan banaanka kusoo baxana maahan mararka qaar waxa uma qarsamaan horyaalka ingiriiska oo hmm. haddii kooxda frustration kugu bato ama guuldarada ku badato mar weliba waxaa imaan kara khilaaf u dhexeeya maamulka kooxda hmm. milkiilayaasha ama mararka qaar ciyaartooyda kooxda iyo sidoo kale maamulkaas khilaafi kara haatan tanhaag waxay iskhilaafsan yihiin sanjo oo aan ognahay lacagta ay kasoo bixisay united sidoo kalena bandhig fiican soo bandhiga kulamad uu ciyaaro united marka la eego kulamada uu ka maqan yahay xidigaha weerarkao muhiim u yahay haatan waxaan aaminsanahay marka la eego ama uu aaminsan yahay tobabaree ninka la rashford rashford uu ku runaalda united meesha wuxuu ka dhigay dee competition ma jiro loo bedel xataa lagumala degdego bararka qaar waxaa laga yaaba inuu iska dhamaysta ciyaarta isagoo xataa garoonka performanceigiisa hmm. uu zero yahay waxba sameynin shoot on target lahayn waxba lahayn gool dhalin marka saasay tahay sanjo waa la tartami kara ama la ciyaari kara xataa formationka badan tanhag ama united looga barta waa afar afar laba haddii marka labadooda ay ciyaaraan rashford iyo sanjo waxaa leeyahay weerarkaas culays difaacyada kooxaha kasoo horjeeda united culays dareemi karaan marka waxaa dhacdayba in haatan arkay midia laiska cambaareeyo ama laiska dhaleeceeyo oo isku dhaceen tobabari tanhag iyo sidoo kale xidigiisa marka inta badanna waxaa la yidhaahdaa in isku dhacaan xidig iyo tobabarihiisa waa isku dhici karaan waa isqaban karaan laakiin in banaanka soo gaaro waaa layidhahda arrintaas waxay ka timaadaa maamul xumada hogaan xumada tobabaraha tababaruhu waa aabahoo kale waxaa laga rabaa xidigiisa ama ciyaaryahankiisa inuu ku qanciyo falsafada uu rabo iyo bandhiga uu xiddigan ka rabo inay islahaadaan iyo falsafada u ciyaaraan marka sanjo waxaa arkayna xataa in xataa uu ka cambaarinay tanaga u lahaa tababar fiican ma qaadan ninkan bandhigiisa aniga ima qancin tababarku ku liitay xiddiga dhanoo professional ah, de waanan ahayn eh, xiddigaa yarko tariirinka ku jiro hadda soo dhawaca dayarka in la yiraahdo miidihi hortooda laga yiraahdo kulanka soo socda ma ciyaaraayo mm. tababarkiisa ima qancin si fiican uma ciyaarna xoogaa hogaan xumaa ka muuqata tanaag iyo fidad badan oo dhanka miidiya marka la eego marka waxaa ugu muhiimsan inay inta dib isugu noqdaan xadigiisa uula fariisto cid oga dhow malahane ah, dee uu la hadlo saanji laftirkiisa isna waxaa laga rabaa inuu hambal ahaado dee uu toogariis u dhaganuglaado maadaama dee dunida ay ku shaqeeyaan principles shuruuci in isbaqal lagu wada shaqeeyo ah, tababarahuna dee uu yahay ninka adiga ku xulan kara bandhigaadana adiga inaa ku qanaysaa laga rabaa saart inaa u ciyaarto ah, laakiin haddii waxaa arkayna saanji laftirkiisa inuu asi laftirkiisa qoraal uu soo qoray twiitka ama hmm. baraha bulshada kusoo qoray laftirkeeda inuu ku cab dhaleeceeyey tanhaad hmm marka arrintaasna ma aha arin dee ciyaaraha lagu talagalay iyo si guudba maamulka kooxda ama tababaraha kooxda iyo xidigiisa lama rabo khilaafka ama waxyaalaha u udhexeeya oo la xiriira bandhigyadooda inuu miidia soo gaaro marka si walba ay ku qaadata tanhaag waxaa laga rajeynaya inuu markaa xal u keena arinta sanjo wuxuuna ku xalin karaa dee inuu tanaasul sameeyo xidigiisa la hadlo waxyaabaha uu ka qaldan uu tabanaya kala hadlo isagana uu u sheegto isku nafisaan kadibna uu ku qanciyo inuu kooxda kusoo laabto traininkiisa qaato sidaan u ciyaaro maadaama aysan ka maarmin sidaan arkaynay kooxda weerarkeeda aad u liitay united waxa weerara ma hayso hal rashford oo keliya ordaya rashfordna dee inta badan kubada waxaa layihahdaa faadka marka la gaaro ama wejiga ugu dambeeya dhamaystirka wuu ku liitaa united mararka qaar inuu waxaa dhici karta kubadaha uu lugtiis ku lumiyabaubanlugtis ku dhintomarkaynu eh, eegno beb eh, gordiola iyo waxaan rabnaa inaan soo koobno eh, toddobaadkan kulanka ugu xogweyn ama kulanka ugu xiisaha badan sports inkastoo beri fiican aynu falaqayn doono hadduu ilahna gaarsiiyo beb gordiola wuxuu leeyahay ma doonaya caaw badiyo ama galabka inaan badiyo sababta tahay wuxuu leeyahay markii ugu horeysay aan masiti aan hogaaminayay xil ciyaareedkii ugu horey kulan aan badiyay kulan markii aan badiyay kadib nuuryaadka waa laga qaaday chelsea sanadkaas ku guuleysay leeyahay marka masalada kulanka nottingham forest taakaba way udhigi kartaa eh, eh, cabdishiid waa mahadsan tahay horta newton forest kooxaha haatan waxay ku jirtaa eh, aadbandhigoodu aadka u fiican yahay waxaan ognahay inay ka adkaataba chelsea mm. oo hal bilyan oo doolar lagu qarash gareeyay iskuwaadkeeda in markaa ay xataa sanfridge kaga adkaatay hmm. muddo dee soddon sano ku dhow kadib tartan caalamiya ama kulamada dhanba tartamada dhanba marka northern forest lama hesi karo manchester city laftirkeeda waa iska leeyahay guardiola hadalkaa un waxaa iska leeyahay waa waxa dee taariikh ahaan u leeyahay hmm. lix kun haddaa badiyo waa laga qaadaa waxa horta wax imaan doona lama oga waa hmm. wax iska saadaa un iska qiyaasa qofku iska sheegaayo laakiin xaqiiqda marka la yimaado ma jiro tobabaro jecel guuldaraataa tribal champion oo saddex koob qaaday oo yani fekaabkii champion league prem league sanadka hore qaaday hmm. in haatan dee isagoon weli laga badin o mbitina kooxaha mbitka waa kooban yihin cabdirashiid waxaan arkaya prem league ayagoo soo dhaawacaya hmm kooxa mitig ma badna haatan waxaa waa tottenham arsenal manchester city iyo liverpool ambitina waaba afartaas intii kale waaba ka jabeen barikoorka waa laga wadbadiye horyaalkan toban kulan ciyaar mm. marka cadushid si guud hadii mm. aynu e-, hadiinu eegno e, manchester city northern forest ubaxaysaa wax kastaa dhici kara horta ciyaaraha mm. laakiin waxay u badan tahay guardiolo inuu doonay inuu guuleysto si uu u dheeraysto hogaanka horyaalka english premier league Eh, beri haddii inkastoo aynu falanqeyn doono waqtigeeda laakiin london derby hadaan eegno cabdirashiid kulan adagaa jira kooxaha tottenham iyo arsenal ciyaaraya waa kulamada ugu taariikhda badan marka la eego waqooyiga londona lagu ciyaaraya marka bandhigooda markaan eegna waa laba koox ambitina koox waliba waxay doonaysaa inay dhibco qaadato waana isku dhibco tartan badana jira competition badan marka arsenalna ma doonayso rikoorka in laga jabiyo ambitinka tottenham sidoo kale bandhig fiican u sameeyey tobabaraha tottenham haatan cusub marka si guud haddaan eegno waa kolley waa ka warsugi doonaa waxay la shir arteta hmm. iyo tobabaraha tottenham laakiin waa ciyaar adagoo dee iyadana cabdicasiis saciid beened oo mahsan yaha guudahaana dhegeysta barnamijka ciyaaraha door idaacadda ee kusoo gabagabeynaya nool kulanti